bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wصaxbih aجmaciin <clears throat> qala الnaadimu raximah اllahu taعaalى ficlaal aw faclalaة lfaclala wاjcal maqiisa ثaniya la أwla lfaacla اlficaalu wاlmufaacala wغayru ma mara الsamaacu caadala wfaclaة lmaraة kajalsa wficlaة lhay-aة kajilsa fi gayri di thalaaثi bitalmara washada fiihi hay-aة kalkhimra waxaan kusoo dhex jirnay markii noogu dambeysay masaadirtii oo gayru thulaathiga ahayd waxaa noogu sii dambeysay sida masdarka looga keeno ficilka hamsatu wasli lagu bilowdo oo ay tahay in haalidkiisana lahoos dhigo qabla alakhiirkiisana alif lagu taago intaas unbaa loo jeeda <clears throat> marka inta wuxuu ka galaa qeybtii hartay waxa weeyaan e, ficilka oo faacala ah masdarkiis ama waxaan dhahi lahay ficilka faclala ah markaasuu ku yiri ficlaalun masdarkaas aw faclalatun lifaclal ayuu u sugnaaday wajcal yeel maqiisan mid qiyaas ah thaaniyan midka labaad maqiisan ka yeel la awala midka hore ha ka yeelin marka meeshan wuxuu ku tusinayaa ficilka rubaaciga ah oo faclala ku yimaado laba wasana masaadir u noqto ficlaal in la yidhaahdo iyo in faclala la yidhaahdo markaasu wuxuu ku leeyahay axaduhumaa qiyaasi wاlaakharu samaaci markaasuu yihi lifaclala faclala waxay leedahay ficilkaas faclala daxraja ficlaalun ay leedahay aw faclalatun wajcal ka yeel thaaniyan midka labaad maqiisan mid qiyaas eh ka yeel laa awalan midka hore oo ficlaal eh qiyaas ha ka dhigin ficlaal iyo faclala yaa thaani faclala yaa marka wasankeeda qiyaasiga oo rasmiga waxa weeyaan faclala weeyaan marka faclala waxay ka mid tahay afar wasan oo rubaaci ou leeyahay waxaad leedahay facala iyo faacala iyo faclala iyo afcala afartaas wasan yaa wuxuu leeyahay ficilka hadduu rubaaci yahay inta kale waa la soo sheegay ilaa maxaan ku iraahdaa faclale iyo faacala un baa noo hartay markaasuu wuxuu ku leeyahay hadday faclala tahay laba wasan ay leedahay midkooda waa qiyaas midka qiyaaska faclala in lagu keeno faclala faclalatan in la yiraahdo oo mathalan daxraja daxrajatan wa bahraja bahrajatan wa sarhafa sarhafatan wa zalzala zalzalatan wa xawqala xawqalatan in sidaa lagu keeno asal ah laakiin inay ku timaado ficlaal inay ku timaado oo daxraja dixraaj wa sahrafa sihraafan in la yidhaahdo wa zalzala zilzaalan wa waswasa wiswaasan in la yidhaahdo waa yar tahay oo samaaci waa ah markaasuu sidaasuu kugu dhameey markaa faclala labadaas wasanay baleedahay midna waa samaaci midna waa qiyaasi lfaacala alficaal wاlmufaacala wkayru ma mara الsamaacu cadala wuxuu leeya musanifka lifaacala faacalo waxay leedahay wasanka faacala ku yimaado ficilka faacala ku yimaado rubaaciga wuxuu leeyahay alficaalu iyo wاlmufaacala labadaasuu qiyaas ahaan uu leeyahay lifaacala wasankaas faacala wuxuu leeyahay qaatala oo kale daaraba khaasama ficilkaas faacalada ah qiyaaskiisa alficaalu uu ku yimaadaa iyo walmufaacala labadaas faacala haddaa rabtid qaatala qitaalan ina tiraa iyo qaatala muqaatalatan labadaasba waxa weeyaan waa laba wasan oo qiyaasi oo ficilkan faacala uu leeyahay <clears throat> marka daaraba diraaban wa mudaarabatan wa qaatala qitaalan oo ficaalan ah ama muqaatalatan wa khaasama khisaaman aw mukhaasamatan sidaas weeyaan ayib marka waxaa laleeyahay markii ficilka ya ou macnaha fadiisa ou yaai yahay sidii yaasara iyo yaamana waxa weeyaan faacale iyo ficilkaasoo faacalada yaasara iyo yaamana ficaalna kuma yimaada mufaacalana kuma yimaada kaasaa kashaad ahaa lale ka baxsan oo muyaasaratan iyo muyaamanatan lama yidhaahdo ficil kale masdar kale yuu ku yimaada oo yusran iyo yamnan ama yumnatan yamnan oo baraka yumnan eh, inay sidaas ku yimaadaan umalaynaya markaasuu wuxuu ri wafaclatun limaratin ka jalsa waficlatun lihay-atin ka jilsa wafaclatun lafdigaas faclaane limaratin oo u sugnaaday ka jalsatin waa miithaalkeedii ficil masdar waxaa la yidhaha masdaru mara hal maraan sameey waxay nagu soo dhaaftay markiin masaadirta aan ka hadlaynay nagu soo dhaaftay markaasuu ku yiri wafaclatu lafdigaas faclaa limaratin ay u ka jalsatin iyo wixii lamid ah wa jalasa waa fadhiistay jalsatan hal fadhi masdaru mara la yihahda qatala qatlatan ou dilay saasaa laleeyahay waa masdaru lmara la yihahda mida kale wagayru maa mara samaa caadaladaas waxa weyaan waa dhamaystir hayru maa mara aan ka tegay wixii soo maray waxaan ka ahayn asamaacu caadalah ay kaana asamaacu lahu cadiilan bimacnaa waxa weeyaan laa yahbutu ila bisamaaci anahu yuxfadu walaa yuqaasu calayh marka samaac saas waay yani baabkiisa waa baab samaac marka masdarulmara waxaa la yidhaahdaa wixii hal mar ku wa faclatun ukiru lafdigaas facla ku yimaado marka wagayrumaa mara samaau caadana yani wixii qiyaas aan kuu soo sheegay awsaantii oo qiyaaska afcaashaas u ahayd hadduu ficilkii fii gayrihi ku yimaado samaac waay taasuu ula jeedaa mathalan hadda oo kale tafciilay ku imaanaysa inay ficaal ku timaado waxa weeyaan waa waa samaaci oo kadaba kidaaban takdiibana qiyaas ah wqshcara ficilka hadda waxaa wey waa ficil oo hamsatu was lagu bilaabay iqshicraaran ay ahayd laakiin qushacriiratan yaa lagu keenay ayib marka waa badan yihiin afcaasha oo shaadka iyo mida qiyaasiga shaadka badan marka ficliga oo masdarulmara ah waxa weeyaan haddii aada doontid ficil hulaathi ah inaad hal mar ficilkiisa aada cadaysid masdarkiisii asiga ahay baa ta gadaal kaga daraysaa mathalan qatala waa dila qatlan dilida ahayd hal dilidaad rabtaa marka hal maraan dili qatlatan yaad leedahay jalasa jalsatan labisa labsatan sidaasaa la leeyahay markaa sidaas wuxuu ku yiri wafaclatun lafdigaas faclaha limaratin limasdari mara uu ka jalsa iyo wixii lamid ah oo mithaalkiisa ayb waxaa naadir ah layihi in masdar lmara fi gayri hadihi albinya inuu ku yimaado oo siibawihia laga wariyay inuu yiriy waxaa laga arkay ataytu ityaanatan walaqiituhu liqaaatan fiiri liqaaatan waxaa weya iyadoo masdar lmara ayn hadana facla ku imaanin ataytuhu ityaanatan imaasho oo ayib hadday dhacda marka asalkii haddii masdarkii oo maro ahay hadduu calaa facla asalkiisu ku yimaado wa aradna an nadula calayhi bimasdari lmara fakayfa nafcaluhu fiiri ficilka asalkiisii yaa ku yimidba calaa faclatin oo ku yimid maxaa la samaynaya markaasaa lyidhi yudalu cala lmarati minhu bilwasfi maala waxaad leedahay raxima raxmatan raxmatan waaba qiyaaska ficilka raximada ah masdarkeedii wa ayib haday raxma masdarkii noqotay haddii masdarulmara laga rabo maxaa la sameynaa waaxida lagu daraa raxima raxmatan waaxidatan sidaasaa laleeyahay ayib marka sidaas uu leeyahay wafaclatun wa ficlatun dheh lafdigaas ficla ane lihay-atin usugnaaday hay masdarka loo sameeyey ka jilsatin weeyaan ka jilsatin hay-a fadhis qofkaan siduu u fariistay kuu cadaynaysa marka hadii masdaru lmara min ficli thulaathi laga doono faclaa lagu keena hadii hay la doono hay-at aljuluus ama hay-ata wuquuci lficli haddii la doonana ficla lagu keenaa ficla sidaasaad leedahay marka wa waxaa kamid jalasa waa fariista jilsatan hay-a fadhis xasana wanaagsan waqacada waa fariistay qicdatan hay-a fadhis wamaata waa dhintay miitatan meytatan hadaad tiraa masdar waay haddaad miitatan tiraanini waxa weeyaan maxaan ku irahdaa ismulhay-a waay fii gayri di thalaati bitalmara washada fiihi hay-atun kalkhimra markaasuu wuxuu ku yidhi walmaratu masdaru lmarada bitaa'i bou ahaaday fii gayri di halaathi ficilka hulaathiga aan ahayn haddii masdara mara laga doono masdarkiisi unbaa ta lagu ziyaadinaa washada fiihi hay-atun hay-a baa ku ashaad noqotay kalkhimra oo kale weeyaan marka wuxuu ku leeyahay hadda markaan facla iyo ficla aan lahayn idaa kaana alficlu hulaathiyan waay hadduu masdarkiisii asiga ahay unbaa ta ugu daraysaa oo awal waxay ahayd maalan ficilka rubaaciga daxraja ay ahayd daxraja daxrajatan ay ahayd marka ta ugu dar eh, maya akramtuhu ikraaman buu ahaa ikraamatan daxraja dixraajatan sidaasaa lee ta baa gadaal loogaga daraya inalaqa inilaaqan u ahay inilaaqatan istakraji istikraajan u aha istikraajatan haakada ficilkii masdarkiisii la yaqiinoo qiyaasiga ahay ama kii samaaciga ahayd liimaanayta aada gadaal kaga daraysaa intaas keli aw walmaratu ficilka marka marada la raba in la tusiyo bitaa'i ahaatay masdaru lmara bitaa baa lagu keenaya fii gayri di thalaati saddexda midka u saaxiibka midaan ahayn washada fiihi hay-atun hay-adii baa shaad noqotay kalkhimra oo kale masdarka hadduu masdaru mara yahay ficilkana kayru thulaathi uu yahay intaa lagu daraa khilaafku ma joogo wax kasoo laabtayna ma laha laakiin haddii uu yahay ficilkii khayru thulaathi buu noqday hay-ana la rabay in laga doonto hey a in laga doortaa la rabay iyadana tacaa loogu daraa waana la hoos dhigaa ayib taas waa la gartay laakiin waxaa timid a in khimra la yidhaahdo imraatun xasanatu lkhimra hagoogteeda ay fiican tahay marka waxaa la leeyahay waxa weeyaan shaad liannahu khimradaas ikhtamaray ka timid naagtii baa xijaabatay ikhtamara haddii hay-a laga rabo ikhtimaaratan in la yidhaahday ahayd eh. oo sidaa in macnaha ee eh, lagu dhaafo iyadoo rub oo khumaasi ah yaa waxaa weeyaan calaa wasni ficla lagu keenay taas waa shaad weeyaan oo waxaa lamid tahay baa laleeyahay huwa xasanu lcima tacamama tacamuman ayadoo ay masdarkeedii ahayd tacamuman oo inta lagu daro la rabay iyo cimatan lagu keenay kulligeed waa shaad laakiin haddii masdaru mara la rabo hadduu hulaathi yahayna facla lagu keenaa hadduu hey a yahayna ficla hadduu kayru hulaathi yahayne ficilka rubaaciga khumaasiga sudaasigi masdarkiisii rasmigoo la yaqiina unbaa ta loogu daray intaas weeyaan abniyatu asmaa اlfaaciliina wاlmafcuuliina wasifaati اlmushabahati biha qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala kafaacilin sug isma faacilin ida min di halaaثati yakunu kagadaa wa huwa qaliil fi facultu wafacil gayra mucadan bal qiyaasuhu facil وأfcl faclaan naxو ashri wnaxو sadyana wnaxو اlأjhari wfacl أwlى wfaciil bfacul kaالضkm wاljamiil wاlficl jamul wa afcalu fiihi qaliilu wafacal wa bisiwa alfaacili qad yagnaa facal wa zinatu lmudaarici ismu faacili min gayri di thalaathi kalmuwaasili maca kasri matluwi lakhiiri mطlaqa wadami miimin zaa'idi qad sabaqa wain fataxta minhu ma kaana nkasar saara sma mafcuuli kamithli اlmuntadar w fi smi mafcuul اthulaathiyi darad zinatu mafcuulin kaaatin min qasad wanaaba naqla canhu duu faciili naxwu fataatin aw fatan kaxiili inta hadana musanifku wuxuu ku darayaa asmaau alfaaciliin iyo wlmafcuuliin wa sifaati اlmushabah maadaama laga soo sheegay masderka sida u shaqaynaya awsaan masder markii laga soo sheekeeyey qiyaas waxay keenaysaa awsaanu asmaai lfaaciliin liannahu sidii u camal fanaana hore loogu soo sheegay markii ayagii oo camalfalay noola soo sheegay yaa haddana awsaantoodii ama sida ayaga lagu helabo yaa laga hadlay ayib taas markay tahay yaa musanifku wuxuu leeyahay tii baan kaaga hadlaya markaan maadaama asmaau lfaaciliin say u camal falaan shuruuda ay ku camal falaan lasoo sheegay oo min beyniha siiqat lmubaalaga aan lasoo celi doonin liannahu owsaanteeda macruufa dhalaalin uma baahna ayada yaa inta lagaaga galaya markaasuu wuxuu iri ka faacilin sug isma faacilin idaa min dii halaathatin yakuunu ka hadaa sug dhalaali isma faacilin ism faacilkii dhalaali idaa min dii thalaahatin hadduu saddex ka mid yahay idaa yakuunu haduu yahay min dii thalaahatin ficil thulaathi hadduu ka mid yahay ka faacilin oo kale u dhalaali ka ghadaa waa mithaalkiisi wuxuu ku leeyahay idaa buniya ismu lfaacili min alficli اthulaathi jia bihi calaa mithaali faacil faacil lagu keenaya marka ficilka thulaathiga ah kalama qaadin ma dhihin haduu ficilkiisa mutacadi yahay iyo hayru mutacadi haduuba ficilka thulaathi yahay ismu lfaacili minhu yaأtii calaa wasni faacilin waa ka muqadima ama hordhac oo guud a ah waay suq dhalaali isma faacilin isimkii faacil dhalaali idaa yakuunu haduu ahaanayo min dii halaaثati ficil hulaaثi haduu kamid ahaanayo haduu ka yimaado idaa yakuunu haduu ahaana min dii halaathatin ficil thulaathi haduu ka yimaado ka faacilin oo kale u dhalaali faacilku keen ka adaa aadin ka kadaa haadin aada leedahay haadiyin ou ahay faacilin ayib marka ficilka thulaathiga fiiri haddii facala uu ka yimaado ilan ficilka thulaathiga yahay facala hadday laasim tahay iyo hadday mutacadi tahayba faacil bay ku timaada iyadoo mutacadi le daraba isimkeedii faacil daarib <clears throat> dahaba waa waxa weyaan laasimkii daahibun jalasa jaalisun qacada qaacidun saasaad leedahay qatala qaatilun marka ficilkii haduu facalo yahay hadalka ma soo noqonin laaziman kaana aw mutacadiyan haduu facilo yahay labu usii kala baxa ima an yakuuna min facila wa mutacadin haddii saas uu yahay falsmu lfaacili minhu yaأti calى faacil oo facaladu lamid yahay waxaad leedaha rakiba addaabata fahuwa raakibun wa calima almasأalata fahuwa caalimu waa mutacadigii shariba almaaa fahuwa shaaribun amina caduwahu fahuwa aaminun sidaasaad leedahay ayib waa markii faacila ay mutacadi tahay wa in kaana alficlu calaa facila wa kaana ficluhu laasiman waa mida hadda uu nooga hadli doono markaasuu wuxuu ku yidhi whwa qaliil fi facultu wfacil hayra mucadan bal qiyaasuhu facil waafcaalu faclaanu naxwu ashri wanaxwu sadyaana wanaxwu ljhari wuxuu ku leeyahay waafcalun maya wahwa faacilkii qaliilun wuu ku yaryahay fii facultu ficilka facula ah inuu faacil ku yimaado waa yar tahay wafacil wahwa qaliilu fi facil ficilna waa ku yaryahay inuu faacil ku yimaado hayra mucadan xaaliyo mid la gudbiyey midan ahayn bal qiyaasuhu hadduu uu laasim yahay facil uu ku yimaada marka markii hore ku yiriyay faacil waa isim faacil min athulaathi waxaan u fahamnay marka thulaathigii oo dhan facula iyo facile iyo facala ama laasim uu ku yiri faculo oo laazima ah inay faacil ku timaado waa yar tahay ko maxay ku timaada waan kuu sheegi doonaa buu ku leeyahay waxaa lamid eh, oo laazime eh, facula iyada laazim layba weligeed noqotaabu waxaa lamid e eh, buu ku oo laazim ah ayadana faacil inay ku timaado waa yar tahay oo ayadoo ku timid waxaa ka mid salima oo kale hadirtaan facila weeyaan waana laazim saalim ay ku timid waa waa yar tahay inay faacil ku timaado facila oo laazim ah waa yar tahay ayib maxaa la samaynaa markaan awsaan kale ay leedahay sidaas waay wahwa wasankii faacilka ahay qaliilun wou ku yaryahay fii facultu ficilka facul ah facula ah facula inuu isimkeeda faacil faacil ku yimaado waa yaryahay wa facilna waa ku yaryahay laakiin hayra mucadan xaal uu yahay mid la gudbiye midaan ahayn oo ficilkii haduu facilo yahay ouna laasim yahay faacil inuu ku yimaado waa yaryahay waase jir ahoo salima saalima kamidi marka haddii facilo ay laasim tahay bal qiyaasuhu markaan facilo oo laasima qiyaalkeeda facilun wayaan wa afcalun weeyaan faclaan laazim ay noqoto yaأti ismu اlfaacili minhu calى awsaani ثalaثة saas waay ficilkii facilo weeyaan waana gayru mucadan oo macnaha ma aha ficil mutacadi ma aha oo laazim waay hadduu ficilkii facilo yahay laazimna ou yahay yaأti ismu اlfaacili minhu calى awsaani ثalaثة wahya eesh facilun kow wa afcalun labo faclaanu sadex markaasuu kuu mithaali intoodii wuxuu ku yiri naxwu ashirin wa naxwu sadyaana wa naxwu ljhari ashir waa facilki afcal waa ajhar faclaanna waa sadyaan saddexdibu waa kaasa oo ficilkii ashira wuu kibray fahuwa ashirun a isimkeeda faacil waay ayib sidaas fahuwa ajhar wa afcalkii waay sadya fahuwa sadyaan sidaas waay marka waxaa laleeyahay ismu lfaacili calaa wasni faacil inuu qaliil ku yimaado waa la wada og yahaye oo waxaa ka mid eh, eh facula waxaa layihi faacil kuma timaado sida badan laakiin waa la helaa xamudafa xaamid ah la arkay oo laazim eena faacil kuma timaado sida badan waase la arkay oo salima fahuwa salim caqirat ilmara fahiy caaqira la arkay laakiin facila oo laazim ah wuxuu ku yimaadaa calaa facilin naxwu nadira wajhuhu wejgiisa iftiimay fahuwa nadirun wa baira fahuwa bairun wa ashira fahuwa ashirun aa laleeyahay faclaan uu ku yimaada idaa dala cala alimtilaai wa xaraarati اlbaطni haddii uu ku tusiyo ficilkii facilo ahay dharag iyo caloosha xanuunkeeda kulaylkeeda faclaan uu ku yimaada caisha fahwa cadshaan wasadya fahwa sadyaan rawya fahwa rayaan sidaasaa laleeyahay hadda fiiri caisha iyo sadya iyo waxa wey xaraarat lbadni qofkii markii oon u hayo caloosha gubanayso ama ibtilaa shabica shabcaan rawiya rayaan imtilaa albadni bay ku tusinaysaa ayib waxaa lamida ah marka midka saddexaadni afcal markay ku timaado sawida fahuwa aswad wajahira yani codkiisaa weynaaday fahuwa ajhar saasa laleeyahay wa khadira waa doog buu noqday fahuwa akhdar wa kaxila fahuwa akxal wa cawira fahuwa acwar wa camiya fahuwa acmaa kulli afcalka saasay ku imaanaysaa haddii caaha fain dalla calaa maradin aw caahadin yatiica minhu calaa wasni afcal sidaas weeyaan marka calaa kulli xaal facala isimkeeda faacil laazim ha ahaato ama mutacadi ha ahaatee faacil waa facal way kaa baxday waxaa lamid e facila oo ana waa lamid oo calima caalima ay kamid tahaye aydna waxay raacday faacil marka waxaa ku hartay facula waxaa lagu leeyay facula awsaan kale ay leedahay ilaa naadir ay ku timaada faacil iska reeb facila oo oo keyru mutacadi ah oo laazim ane saddex wasana yeeshatay markaasu wuxuu ku leeyahy wafaclun awlaa wafaciilu bifacul kadahmi waljamiili walficlu jamul wa wafaclun lafdigaas facliga masdarkaas iyo wafaciilun awlaa waxay ku haboon yihiin bifacul ficilka hadduu faculo noqdo masdarkiisa ina faclun iyo facuul lagu keeno yuu ku haboon yaha qiyaasaasaa u markaasu wuxuu ku leeyahay wa faclun i wa faciil labadaas eh, wasan oo labada masdar owlaa waxay ku haboon yihiin bifacul facula facula oo laasim ah almasdaru may ismu lfaacili minhu dheh masdar ma ku jirne waxa weeyaan faclun ou ku yimaadaa ama faciil mithaalkii kadahmi waljamiili waay walxaal alficlun jamula ou yahay haddii jamila uu yahay waa goonigeeda laakiin wuxuu ku leeyahay labadii wasan miithaalyaalkoodii ka dakhmi dakhuma aada leedahay fa huwa dakhmun jacida shacruhu fa huwa jacdun marka dakhima fahuwa dakhuma fa huwa dakhmun jacuda shacruhu fa huwa jacdun jamula fa huwa aljamiilu marka fiiri facduntii waa dakhmi buu ku miithaaliyey faciilna wuxuu ku mihaali jamiil laakiin jamiil markuu jamula ku imaanay maxaan ku leeyahay jamula markuu jamiil ku imaanay ficilkiisa inuu jamula yahay waa marka waa badan yihiin faclun waxaa niriya dakhuma fahwa dakhmun washahuma fahwa shahmun kanaa u badanaa le facula inay ku timaado faclunaa badan ayib waxaa ku xiga faciil wahwa duunahu in la yidhaahdo jamula fahwa jamiil wa sharufa fahwa shariif waxa weeyaan kaa weyaan waxaa yar baa la yidhi in ay ku timaado afcal inay ku timaado waa yar tahay oo hadeertan jahura fahwa ajhar yuu musanifka yidhi khaiba khauba fahwa akhtab oo lown oo loogala jeedo waxaa kaloo ay ku timaadaa baa la yidhi facaluna way ku timaadaa musanifka ma sheegin baطula fahuwa baطlu waxasuna fahuwa xasanu way ku timaadaa facaal jabuna fahuwa jabaan jabaan ayadana wasan kaloo min awsaaniha kamid ah laakiin awsaanta mashhuurka facula laazim saddexdaas oo musanifka sheegay waay ayib markaasuu wuxuu leeyay musanifka wabisiwa alfaacili qad yaqnaa facal waqad yaqnaa facal facal inuu ku deeqtoomaa la arkaa bisiwa alfaacili faacilkii waxaan ahayn qad yastagni ficlu facala can wasni faacil wayaأtii calaa gayrihi saasuu u jeedaa hadda waxaan soo niriyey ka faacilin sugisma faacilin idaa min dii halaathatin yakuunu ka kadaa ficilka hadduu facalo yahay faaciluu ku yimaada laakiin waxaa la arkaa si samaaci ah inuu wasankii ficilkii oo facalo ah isimkii faacil inuusan faacil ku imaanina la arkaa intaasuu ujeeda oo waxaad leedahay mathalan daaba meeshii daaib laga rabay dayib uu ku yimiday shaaba fahwa ashyab sidaas weeyaan marka fiiri waxaad moodaa faacala inay faacil ku timaado yaa yani qiyaaska rasmiga laakin axyaana qad yakhruju ficlu facala bismi faacilihi can ilaa gayri faacil inuu ka yimaadaa dhici karta waxaan faacil ahayn oo sida aan kuu sheegay oo kale aaba asalkeeda ayaba yuu ahaa markaasaa meeshii laga rabay aayib looga keeno yuu ayib ku yimid shaaba fahuwa ashyab sidaas waa duqoobay marka taas way yar tahay buu ku leeyahay wazinat lmudaaric ismu faacili min gayri di thalaati kalmuwaasili maca kasri matluwi lakhiiri mutlaqa wadami miimin zaaidin qad sabaqa markaasuu ku yiri wazinat wasankiisa ismu faacilin weeyaan isimka faacil oo min gayri di thalaathi midkan saddexda aan ahayn kalmuwaasili oo kale weeyaan wuxuu ku leeyahay isimka faacil haddaad ficil oo gayri thulaathi ah ficil aan thulaathi ahayn inaad ka dhalaalaysid aada rabtid ficilka mudaaric a isim faacil u noqonay taأtii min dalika alficli aلzaa'id calى thulaathi taأtii minhu lafظ اlmudaarici famudaaricuhu huwa ismu faacilihi maca tacdiilaatin yasiira tujraa lahu fi ma sayadkuruhu markaasuu uri wasmu faacilin isimka faacil haddaad rabtid oo min gayri di thalaathi thulaathiga aan geyrkiis laga keeno zinat lmudaarici mudaarica wasankiisa ah isim faacilba u ah mithaalkeedii kalmuwaasili oo kale waay waasala sayra fahwa yuwaasilu ay ahayd moogtahay yuwaasiludaas ka dhig isimkii faacil laakiin goorma waay maca kasri matluwi lakhiiri xarafka dambo midka la raacsii ayadoo la hoos dhigay mutlaqan iyo wadami miimin miim oo godan miimkoo zaaidin ee zaaide qad sabaqa in la hormarsiiyo wuxuu ku leeyahy ficilkii mudaaric limaw ficilka hadduu hulaathi ka badan yahay ou rubaaci noqdo ou khumaasi noqdo ou sudaasi noqdo ficilkii mudaaric limaw ficilkiisa mudaaric limaw ficilkii mudaaric marka inta dhigatid meeshii xarfulmudaaracadi ku jirto ya-di iyo ta-di laga bilaabay la miim horta u badel godan miim godan markaad xarful mudaaracada meesheeda dhigtid xarafka u dambeeya xarafka ka horeeyana hoos dhig isim faaci saasaad ku helaysaa marka saddex shay baad saddex khadwaad qaadaysaa ficilka hadduu khayru hulaathi yahay horta mudaariciisa la imaa koow xarafkii oo xarful mudaaraca ee lagu bilaabayna miim oo godan ku badel waa labo xarafka uu u dambeeya kan ka horeeyana hoos markaas isimkii faacila ku soo baxay fiiri markaan hadda qaatala yuqaatilu markaa tidhaahda ya miim godan u badel muqaa dhe horto ayib muqaatilun maa qabligiisi waa hoos dhigan yahayb ficilkaas hadda maa qabligiisi waa hoos dhigan yahay laakiin ficil ousan hoos dhigneenaa jirto hadda fiiri yatacalamu ficilkaas meeqa wa oo wuxuu ka yimiday khumaasi waaye yatacalamu ficil marka isim faacilka keen ya-da meesheeda miim godan u badel hadda yadi yatacalamu yadi way kordhigan tahay miim godanku badel mu dhehorta mutaca aye mutacalamun ma ahan laamtii kordhigneed maa qabla aakhirkeeda hoos dhig mutacalimun saasay ku imaanay marka waxa weeyaan afcaasha qaarkeed maa qabla akhiirka asalayba iska hoos dhignee sidii yuqaatilu oo kale miim godan unbaa lagu daraa taas muqaatilun laakiin hadda guud ahaanuu ku siiyo wuxuu ku yidhi haddii ay dhacdo ficilka mudaaric maa qabligiisa inuu kordhigan yahay hoos dhig u bedel oo yatacalamu oo kale mutacalamun hadhihna mutacalimun maa qabligiisa hoos dhig sidaas weeyaan markaasuu ku yidhi wasmu faacilin isimka faacil oo min gayri di thalaatثi ficilka thulaathiga aan ahayn ka yimid kalmuwaasili oo kale waaye zinat lmudaarici mudaarica wasankiisa ayaa isim faacil uu noqonayo laakiin tacdiilaadkaanad ku samaynay maca kasri matluwi lakhiiri midka dambeeyo midka la raacsii oo la hoos dhigo mulaqan mulaqan taas waxay ku keenay ama hori ha hoos dhignaado ama hoos dhig cusub saar laakiin waa maa qabligiisa waa in la hoos dhiga ko iyo wadami miimin miim oo godan miimkoo zaaidin ee dheeraad ah qad sabaqa la hormari miim zaaid maa damin maa dami wadami miimin maca dami miimin waay miim godan oo zaaidin zaaida qad sabaqa in la hormarsiiyo miim godanna hore ka mari marka ku dhalaanaysaa daxraja fahuwa mudaxrijun ama mutadaxrijun haddii tadaxraja ay ka timaado wa in fataxta minhu maa kaana nkasar saara sma mafcuulin ka mihli muntadar min ajwadi maa qiila waxa weye abyaada ugu qorax badan ay kamid tahay wuxuu ku yidhi sidii shalay wakulu maa qurira lismi faacilin yucta sma mafcuulin bilaa tafaadulin uu soo yidhi oo ku leeya wain fataxta minhu ficilkii hadaad kordhigtid maa kaana nkasara wixii hoos dhigmay saara sma mafcuulin noqdaa isim mafcuul ka mithli lmuntadari midkii la sugay iyo wixii lamid ah waay fiiri isimkii faacil iyo isimka mafcuul inta kale ficil mudaarica la keenaa mii madmuuma ana waa la keenaa intaas waa iska leeyihiin haddii isim faacil uu yahay waxaan soo niriye xarafka u dambeeya kan ka horey in la hoos dhigo xarafkii la hoos dhigay hadaad kor dhigtid isim mafcuula isu bedelaysaa hadda fiiri muntadir ninkii wax koranay waay maa qabla aakhirkii dadi way hoos dhigneed isim mafcuulaad ka rabtaa muntadar mutacalim laamtii hoos dhigneed kordhig mutacalam muqaatil tadi way hoos dhigneed muqaatal mid lala dagaalamay wahaakada isimka mafcuul iyo isimka faacil haduu ficilkooda hayru hulaathi u yahay oo hulaathi uusan ahayn ficilka mudaaric naftigiisa isim faacil noqonay isim mafaacuul asaa noqonay bas meeshii xarfulmudaaracada miim godan kaga bedel maa qabla aakhirkiisana hoos dhig hadduu isim faacil yahay hadii uu isim mafcuul yahayna maa qabla aakhirka kordhig khalaas waa dhammaatay <clears throat> akrama isim faacilaad rabtaa inaad ka keento horta mudaarickan lagu leeya yukrimu yukrimu markuu yahay ya-da meesheeda miim godan saar mukrimun maa qabligana waad hoos dhigtay mukrimun nin wax karaamey ra-dii maa qabliga hoos dhig hadaad kor dhigtid mukramun nin la karaamey waa dhammaatay marka wa in fataxta hadaad kordhigtid minhu min faacili maa kaana nkasara wixii hoos dhigmay hadaad kordhigtid meeshii isimka faacil maa qabla aakhirkiisa ad hoos dhigaysa hadaad kordhigtid saara wuxuu noqdaa isma mafcuulin ou noqonaa mithaalkiisii ka mithli muntadari ninkii la koranay wixii lamid ah wa ayib musanifka hadda waxa weeyaan wuxuu noo soo sheegay isimka faacil thulaathiga si looga dhalaaliyo waa soo dhaafnay ficilka thulaathi markuu ka bato isimka faacil sida looga dhalaaliy noo sheegay lilmunaasaba isimkii mafcuulon thulaathiga noogala sheegin isimkii mafcuulon hayr thulaathiga noola sheegay marka waxaa noo dhiman ficilkii thulaathiga ahay see isim mafcuul looga dhalaalinaya waa kanaa marka wa fi smi mafcuuli thulaathiyi tarad zinatu mafcuulin kaaatin min qasad wa tarada waxaa qiyaas noqday zinatu mafcuulin wasankaas mafcuulka ah, miisaankiisa fi smi mafcuuli thulaathiyi ficilkii thulaathi mafcuulkiisa isimkiisu qiyaas u noqday ka aatinka mid ka yimid oo kale weeyaan min qasada ka yimid wuxuu ku leeyahay ficilka hadduu thulaathi yahay isim mafcuul aad inaad ka keentid aad rabtid wasanka mafcuul ah wasankaasaa qiyaas u noqonay hadda isimka mafcuul oo min gayri hulaathi ah isimka faacilo maa qabligiisa la kordhiga unbuu noqda waa naga dhammaaday inta wuxuu kugu darayaa isimkii mafcuul haddii hulaathi laga keeno waxa weeyaan hal wasan uu leeyahay halkii wasan waa maxay mafcuul waaye mafcuul alagu keenaa hadda daraba hulaathi ma nacam isim mafcuul maad ka rabtaa nacam madruub dheh markaa mafcuul dheh qatala hulaathi ism mafcuul maad ka rabtaa maqtuul dheh wahaakada qiyaaskeeda saas wa samica ficilka hulaathi ma yahay oo facila ah nacam masmuuc dheh shariba ficil hulaathi ah oo facila ah ma yahay nacam mashruub dheh wahaakada marka sidaas kuleeyahay watarada waxaa qiyaasoobay zinatu mafcuul zinatu mafcuul macnaa wasankan mafcuul ah yaa qiyaas u noqday fi smi mafcuuli thulaathiyi ficilka thulaathigiisa isimkiisa mafcuul isimka oo thulaathiga ah isim mafcuulka keen haddii lagu yiraahdo mafcuul aad ku keenaysaa ka aatin midka yimidaaba kamid e min qasada qasada ficil thulaathi ma ahno isimkiisa mafcuul maqsuud dhe markaas laakiin waxaad hore madaxa ugu haysataa ficilka hulaathi markuu yahay markii isim mafcuul laga dhisayo waa inuu mutacadi ahaada walidaalika ficil laazim ah isim mafcuul lagama dhiso liannahu isim mafcuul waxaa laga dhisaa ficil yatacada ilaa mafcuulin ayb sidaasaa marka aad leedahay waxa weeyaan ficilka hadii uu mutacadi yahay min facala iyo faciln ku gaar yahay facula o dhan waa laazim fiir hadda qacada qacada waa laazim lama dhahay maqcuud lama dhahay leesh liannu ficilka qacada waa laazim qaama waa laazim maquum lama dhahay jalasa majluus lama dhahay ficilka liannahu markuu mutacadi yahay yaa dhici karta an yubnaa minhu sm mafcuul ficilka markuu laazim yahay ficil mabni majhuul lagma dhihin ilaa xaraf jaar in loo helo maahayn markaasuu yiri wanaaba naqla canhu duu faciili naxwu fataatin aw fatan kaxiili wanaaba waxaa ka naaib noqday canhu can mafcuul naqlan samaacid duu faciilina ka naaib noqotay wuxuu ku leeyahay marka qaarkeed mafcuul isimkii mafcuulo hulaahiga lagu keeni waxaa ka naaib noqonaya qiyaasna ma ahna waa samaaci ah faciil ah noqonay faciil fiiri waa oo waxaad leedahay mathalan rajulun jariix meeshii la rabay majruux in la yihahdo mafcuul lagu keeno ya jariix ay ka naaib noqonaysaa wamraatun jariix ficilkan facuul iyo faciil rajulka iyo ninka waa ku siman imraatun shakuur wa rajulun shakuur imraatu jariix wa mraatu jariix jariixa lama dhahay markaasuu ku yihi wanaabo waxaa ka naaib noqday canhu can mafcuul wan wasankii mafcuulka ah waxaa ka naaib noqday naqlan si samaacid ah duu faciilin mid faciil u saaib manaa faciil a ah ka naaib noqday maxaa kamid ah, naxwu fataatin aw fatan kaxiili naxwu fataatin gabar kaxiilin indha aw fatan wiil ka xilin waa ka faciil labadoodu waa u siman yihiin meeshii la dhihi lahay majruux iyo makxuul daa'iman qatiil qatiil iyo jariix iyo ariix fulaanu ariixu alfiraash matruux ay ahayd asalkeedii fulaanu ariixu alfiraash yaad leedahay laakiin waxa weeyaan qiyaas ma noqdo qiyaas ma aha laakiin naqli waa naqli markii tahay macnaheedi meeshii carabta u isticmaashan waa loo isticmaala meel kalena loogama qiyaas qaadanayo oo la dhahay hadirtaan qatiilan waxaan ka keenay qatala waxaan ka keenay isimkeeda mafcuul qatiil darabana aan ka keenno dariib aan dhahna lama dhahayo carabtii dariib ma isticmaalin marka waxa weyaan meeshay faciil tirina faciila loogu akaysana inta kalena mafcuula looga qiyaas qaadanaya intaasuu ujeeda wallahu aclam sal allahu waslm calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin